bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wkhufifat ina faqla اlcamalu wtlzmu اllaamu ida ma tuhmalu wrubama اstugni canha in bada ma naطiqu araadahu muctamida wاlficlu in lam yakun naasikha falaa tulfiihi gaaliba bindi muusala win tukafaf ana fasmuha stakan wاlkhabr ajcal jumlata min bacdi an wain yakun ficla walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsanu اlfaslu bqad aw nafyin aw tanfiisin aw low waqaliilu dikru low wakhufifat kaana ayda fanuwi mansuubuha wahaabitan ayda ruwi waxaan ku dhex jirnay kaana iyo ina iyo akhawaadkeeda nawaasikhdii mubtadaha nasakhaysa baan ku dhex jirnay marka gaar ahaan ina iyo akhawaadkeeda musanifka inta wuxuu ka hadlaa wakhufifat ina faqala alcamalu xuruuftii oo lixda ahayd markaad u fiirisid dhammaantood waa shidan yihiin ilaa leyta mooye fiiri ina ana kaana laakina leyta lacala marka markaad leyta ka reebti shantooda waa wada shidan yihiin marka shantaas shidka hadii laga qaado iyo hadaan eh, maxaa xukumkooda uu yahay ayagoo shidkooda wata inay wada shaqaynayaan waa soo sheegnay marka waxay u kala baxaan wax shidka laga qaadi karo shidka macnaha shadada oo saaran mid laga qaadi karo iyo midaan laga qaadi karin lacala lagama qaadi karo oo lama maqlin cala keligeed lama maqlin afarta soo hartay laytana awalay baa ay shada lahayn lacalana lagama qaadi kara baan afarta soo hartay waxay usii kala baxayaan wax haddii shadada laga qaado ihmaal la siinayo oo aan shaqaynaynin laakina waay laakina haddii shidka laga qaado oo laakin la yidhaahdo ma camal falayso laakin الظaalimuuna alyowma fi dalaalin laakin الظaalimuuna ala leeyahay waa ka sida qur-aan ku soo aroortay hadday shidnaan laheyd laakina الظaalimiina la dhihi lahay waa nuqta saddexaa marka soo hartay saddexda waa ina iyo ana iyo kaana weeyaan kaana iyo ana hadday shidan yihiin iyo haddayna shidneen way camal falayaan labadaba waa camal falayaan ina keligeed yaa haddii shidka laga qaado labadaba ay ku bannaan yihiin labadaba ay ku bannaan yihiin badanaa waxaa weeyaan in la in la camal tiraana badan in la shaqaysiiyo waa yar tahay intaasuu marka musanifka uu ka hadlay xuruufti marka sa shidkeeda qaaran shidneen iyo wax shidana horta loo kala saara leyta ma shidna soo harta shanta soo harta wax shidka laga qaadi karin wax laga qaadi karin lacala aan laga qaadi karin inta kale waa laga qaadi karaa lacala haddana bixi afarta soo hartoo shidka laga qaadi karo haddii shidka laga qaada la ihmaalinaya shaqo aan qaban karin iyo wax shaqo qabanay u kala baxaan haddii la ihmaaliyo waxa weeyaan laakina hadii shidka la qaada ihmaal weyaan waxba qaban mayso saddexda soo hartay anna iyo ka anna haddii shidka laga qaaday haddaan laga qaadan labadaba waa shaqaynayaan ina keligeeda laba weji ku banaan yahay oo weliba in la ihmaaliya ay u badan tahay intaasuu horta marka hore musanifka hadda intaan uu kaga hadlaya markaasuu wuxuu ku yiri wakhufifat ina ina waa la fududay oo ina in a la faqala alcamalu marka inay shaqayso waxna nasbisna waxna ay godato waa yaraatay oo in la ihmaaliyaa badan wa talzamu laamu laamtina way laasimaysaa oo khabarkeeda laam inay gashayaa laasimku noqonayso wa rubamaa idaa maa tuhmalu dheh wa talzamu laamu laamti way laasimay fii khabariha idaa maa tuhmalu haddii la ihmaaliyo oo shaqadii laga tuuro laam baa in la geliya ay waajib tahay sida loo kala saaro in oo naafiye ahaa jirto in cindakum min sulطaanin in cindakum min sulطaanin ay maa cindakum min sulطaanin in oo naafiya ah jirto oo aan soo sheegnay oo min akhawaati oo min almushabahaati bilaysa in huwa mustawliyan ila calى aضcaf اlmajaaniin in huwa mustawliyan calى axadi ila calى aضcaf اlmajaaniin yaana soo martay marka haddii la ihmaaliyo ayada iyo naafiyadii baa isu ekaanaya say u kala baxaan yaa khabarkeeda laam la gelinayaa wa khufifat ina ina waa la fududeeyey oo in a la yidhi faqala alcamalu intii shardiyadeed ku darsanmi maysa leesh lianna inta shardiyada ficilay gashaa marka waxaa soo hartay ooy isku dhex darsamayaan in oo naafiye ah oo aan kuu sheegay wa khufifat inna ina waa la fududeeyey faqala alcamalu markaas min ajli takhfiif inay camal oy fasho oo in zaydan qaa'imun in la yidhaahdo waa yar laakiin maxaa badan in zaydun qaaimun in mukhafafa mulqaatun laa camala laha zaydun mubtada qaaimun khabar a laleeyahay haddii in zaydan qaaimun la yidhaahdane in mukhafafa min ana thaqiila tansibu lisma wa tarfacu lkhabara zaydan ismuha qaaimun khabaruhaa saasaa laleeyahay wakhufifat ina faqala alcamalu watalzamu laamu laamti baa laasimaysa idaa maa tuhmalu haddii la ihmaaliyo oo shaqadii laga qaado in ti laamteedii khabar khabarkeeda laam baa la gelinaya ayib marka maxaad leedahay in zaydun laqaa'imun saasaad leedahay in zaydun laqaa'imun sababtana waxaa la leeyahay mar haddii eh, inadii la fududeeyo ihmaalkeedii baa badanaya maxaa yeel lizawaali ikhtisaasiha isimkii gaarka ku ahayd waa ka baxayaana laleeyahay isimkay awal gaarka ku eed waa ka baxaya xataa markay ihmaal noqoto afcaal xataa waa geli karta marka sidaasaa loo jeedaa marka haddii waxa weeyaan oo ayda la ihmaaliyo yajuusu fiiha alwajhaani wاlakharu alihmaalu markaasuu musanifku wuxuu iri warubamaa waxaa la arkaa istugniya canhaa laamta in laga deeqtoomo in badaa haduu muuqdo maa shay naatiqu nin dhawaaqaya araadahu ula jeeday muctamidan xaal yuha kii cugsanayo marka wuxuu leeyahay laamtii in la geliya haddii la ihmaaliyo waa waajib aan lahayn in laga deeqtoomaa la arkaa haddii qariina ay tusinayso qariina hadday tusinayso waa yartahay qariinadaas markasta in la helo ayib markaasuu uri warubamaa waxaa dhici karta istugniya canhaa laamta in laga deeqtoomo in badaa haduu daahiro maa shay naatiqun nin doonayo nin hadlay araadahu uu doonay muctamidan xaaliwaa kii cugsanayo qariinada cugsanay waxaa lagu miithaaliya qowl shaaciri wanaxnu ubaatu daymi min aali maalikin wain maalikun kaanat kiraama almacaadini wanaxnu anaga ubaatu daymi kuwa dulmiga diidaanahay oo min aali maalikin reer aali maalik ka mid ah wa in maalikun maaligne kaanat wuxuu ahaa kiraama almacaadini dad usuushooda ay wanaagsan tahay fiiri marka wa intaan waxa weeyaan markii la ihmaaliyey khabarkeedii inuu laamgeliyay ahayd ou yidhaahdo wa in maalikun la kaanat inuu yidhaahdo oo jumladaas khabar dhacay laam inuu geliyay ahayd ma uusan gelinin wuxuu ictimaaday qariinada beytka uu tusinay liannahu beytka shadrigiisa hore waa is ammaanay annaga reer aali maalig baa nahay dulmigana waan diidnaa marka ninki sees reer aali maalig u ammaanay haddii inti naafiye laga dhiga waa in maalikun ma aha kaanad mid iaati karaamilmacaadin asalkeeda ma wanaagsana ma iskiini karto ninkii hadda is yiri dadkii dulmiga diidaanahay annaga reer aali maaliga waxaa laga filayaa inuu ammaanti ku socdo laakiin inuu yidhah dulmigan diidnaa laakiin asal fiican ma lihin taa ammaan ma keeni karto marka waxaa lagu ogaaday intan inay mukhafafatay naafiye ahayn liannahu haddii naafiye la dhiga waxaa iskhilaafay beytka aakhirkiisa iyo awalkiisa iskhilaafay sidaasa waxaa layihi waa qariino oo ninkii u ujeedo in macnaha loogaga hortago ina inti naafiya ay noqoto marka laamtaas ayada oo khabarka la gelinayo naxwiyiinta way isku khilaafsan yihiin laamu libtidaa miya oo oo la keenay inay kala saartay in naafiya iyo in oo mukhafafa min athaqiila ama laamun ukhraa markaa fiirisid laamtan waxay gelayso siibaweyhi iyo majmuuca waxay qabaan laamta ibtidaa'iya waay dad kalena waxay leeyihiin maya laamtan waxaa weyaan waa laam oo aan ibtidaa-i ahayn ee gaar u ah in mukhafafa in la keeno marka waxaa la leeyahay markii xaqiiqadii la fiiriya laamtan waxay gelayso inay laamul ibtidaa waxay gelaysay waxaan ahaynaybay gelaysaa oo laamul ibtidaa waxay gaar ku ahayd inna iyo macmuulaadkeeda inay gasho laakiin laamtan waxaa la arkay ayadoo waxaana galaysa kheyrkeedna galayso marka waxaa la ogaaday sida qowlka oo fiican in la yidhaahdo laamtan ma aha laamtii mukhafafa min athaqiila may laamtii laamulibtidaa oo ina iyo macmuulaadka ida galaysa ma aha waa laam kale oo khasiisan loola yimiday inay gasho maxaan ku idhaahdaa khabaru ina almukhafafa min athaqiila markaasuu musanifka wxuu uri wاlficlu in lam yakun naasikhan falaa tulfiihi gaaliba bin dimuusalaa wاlficlu ficilkii in lam yaku haddii uusan ahayn naasikhan ficil naasikh ah oo kaanay akhawaadkeedoo kale falaa tulfiihi heli maysid muusalan mid lala xariiriyey bin lala xariiriyey dii midaan ah oo mukhafafada gaaliban sida badan marka musanifku wuxuu ku leeyahay haddii inti la takhfiifiyo oo in laga dhigo oo shidka laga qaado badanaa khabarkeeda waxaa dhaca khabarkeeda waxaa dhacayo ficil naasikh ah ilaa ay ka yidhaahdeen qolo kale inuu ficilka naasikh aan ahayn inuu dhaco waaba naadirba ama waaba shaad marka tan way kaa fududaatay haddii in la fudud oo la takhfiifiya qariinada kale ximbaarsan tahay waxaa weeyaan laa yaqacu khabaruhaa ilaa ficla min afcaali nawaasikh intaasuba hadda maanta lagala jeedaa fiiri ka qowlihi tacaala wa in wajadnaa aktharahum la faasiqiin wain wajadnaa akharahum lafaasiqiin wain wajadnaa waan helnay akharahum badigood lafaasiqiin wain wajadnaa ma helin la dhihi maayo oo inti naafiya laga dhigi maayo lianna almacnaa yabaa dalik kow marka fiiri maanta maxaay la xiriirsatay wajada wajada min akhawaati danna tansibu almubtada waalkhabarna waasiqday ka mid tahay waxaa lamid e eh, wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim in yakaadu aladiina waxay ku sigteen kafaruu kufriyeen layusliquunaka biabsaarihim araggooda inay kugu lagdaan fiiri markaan wain yakaadu aladiina kafaruu kaada maxay ahayd min afcaali muqaaraba wa afcaalu muqaaraba maxay ka mid yihin min afcaali nawaasikh sidaas oo kale waa badan tahay marka eh, wain kaanat lakabiirata ila cala aladiina hada allahu yaa kamid eh wain kaanat lakabiirata ila cala ladiina kaana maxay ahayd min afcaali nawaasikh marka in mukhafafa min athaqiila mulgaatun laa camala laha liannahu inay mulgaat tahay waxaa kugu daliil eh lakabiiratan laamtaas oo ku jirta maxaan ku irahdaa khabarkeeda mid ka mid ah marka ficilka kaas waay marka waxa weyaan in haddii la fududeeyo waxaa badan inuu la xariirsado maxaan ku irahdaa ficil naasikh eh. wاlficlu ficilkii in lam yakun naasikhan ficil naasikh haduusan ahayn falaa tulfihi ficilkaas heli maysid muusalan mid lala xariiriya inuu yahay bin lala xariiriyay oo dii haadihi ah qaaliban sida badan lalama xariiri karo saas weeyaan marka waxa weeyaan haddii haddii ficilka uusan naasikha ahayn sida ibnu hishaam alansaari u yidhi waxaa naadir aba in la helo marka qolo waxay leeyihiin lama dhihi kara mathalan in qaama la-ana oo intii oo mukhafafa ficil oo qaama oo naasikha aan ahayn lalama xariiri karo marka kuufiyiinta iyo akfash unbaa qabaan in la yidhaahdo waa lala xariiri karaa waxaa naadir ah kaas waxaa kasii naadirsan ficilkaas mudaaric ah inuu maadi walaa naasikh ousan noqon oo ficil mudaaric lala xariiriyo oo in yaziinuka nafsuka in la yidhaahdo oo ayadii ficil maadi maba ahaba ficil mudaaric in lala sii xariiriya naadir weeyaan marka intaasoo dhan waxay tusinaysaa inay macnaha intii hadii la takhfiifiyo eh, in khabarkeeda ama midka lala xiriirinayo ayada inuu noqonayo khabar waxba yaanun dhihin ayada khabar ma wadato markaas waxa weeyaan in laga dhigo eh, ficil naasikh ah marka waa naadir in la hela sidaas oo kale naadirki waxaa ku yimiday shalat yamiinuka in qatalta lamuslima xalat calayka cuquubat mutacamidi shaacirkii qowlkiisi shalat yamiinuka ha angegto midigtaado in qatalta lamusliman nin muslim hadii aad dishay xalat calayka kugu degto cuquubat mutacamidi nin muslim nin mutacamid u dilay cuquubadiisa ha kugu degto marka fiiri sidaas baa laleeyahay wاlficlu in lam yakun naasikhan falaa tulfihi gaaliba ban di muusala intaas wuxuu kaga baxay waxa weeyaan ina yuu kaga baxay wa in tukhafaf ana fasmuha stakan wاlkhabr ajcal jumlata min bacdi an marka ana yuu hadana ku xijiyey wuxuu iri wa anna haddii la fududeeyo fasmuhaa magaceeda isimkeeda istakana waa asturma wاlkhabr ajcal wajcal ka yeel alkhabra khabarkiina fi hadihi اxaala ay fi xaalati اtakfiif jumlatan ka yeel oo min bacdi an jumlado min bacdi an an gadaasheeda dhacdo wuxuu ku leeyahay haddii anna la fududeeyo way camal falaysaa fiiri tii hore waxaa waay faqala camalu bay ahayd tan maya wa in tukhafaf anna anna haddii la fududeeyo oo an la yidhaahdo fasmuhaa isimkeeda istakana wuu asturmaa oo bimacnaa wuu qarsoomaa wاlkhabra khabarkiina ijcal ka yeel jumlatan ka yeel min bacdi an an gadaasheeda khabarkii jumlo ka yeel maثala maxay ahayd waxa weeyaan anna بأna زayda qاam طبعا waa inay wax ka hormaraan oo hadda quraanka وأna اllaha samiiع caliim jumla lagu caطfa وأna اllaha samiiع caliim sidaasay tahay marka hadii la fududeeyo ana tabqa calى ma kana alayha ma kana laha min اlcamal laakiin isimkeeda waa in la xadfa asigoo damiiri shani laga dhigayo cinda kathiiriina waxaad leedahay calimtu an zaydun qaaimun saasaad leedahay fiiri markaan annadii waa la fududay jumladan zaydun qaa'imun ah waxa weeyaan khabarkeedii isimkiina waa qarsan yahay oo an huwa alaleeya meeshaas ku jiro oo isimkeedii waa kaa jumlana khabar bay u dhacday laamna uma baahno fiiri hadda waxaa la heli kara in la yidhaahdo an haddii lafday mulgaatu min alcamali weeyaan oo marka anti zaydun mubtada qaaimun maxaa loo dhihi waaye waxaa saas loo dhihi waaye waxaa la arkay marka qaarkeed isimkii aan goyne oo muuqday marka ma dhici kar ina tiraahdee marna way camal fashaa marna waa lilqiya isla fi xaala waaxida iyadoo wax qariino u dhexeeya ayna jirin marka taqdiirkii marka waxay noqonay calimtu an zaydun qaaimun haddaa tihah anhu zaydun qaaimun sidaasay noqonaysa waxaa uu daliil ah inay camal falayso isimkeediyaa waxaa la helay asoo muuqdo ka qowli shaaciri falow anki fii yowmi rakhaai sa'altinii طalaaqaki lam abkl wa anti sadiiqu ou iri falow anki adigii naagihay haddaad i weydiin lahayd falow anki adigii haddaad sa'altinii i weydiisad fii ywmi rakhaai maalinta barwaaqa la jooga طalaaqaki haddaad i weydiisad طalaaqaada lam abkl kuma bakiilan wa anti sadiiqun maalin oo barwaaqa la joogo oon isjecelnahay haddii طalaaqaad i weydi lahayd kuma bakiila waa ku furi lahay ee maanta maxaaba ka leedahay maantoo abaar la joogo oon isdagaalsannahay maaba warkeed joogaaba alaaq hadaad i weydiisid horay baan kaa siina waa macnaha naag la nacay waa meeshaas falow anki adiga sa'altinii aad i weydiisid fii yowmi rakhaai maalinta barwaaqada lagu jiro alaaqakii haddii alaaqaad lam abkhal ma bakhiil lahayn walxaal anti sadiiqun adigoo markaa aan isjeclayn marka ulajeedada waxaa waaye falow anki fii ywmi الrakhaai sa'altanii alxamdulilah kaafkii wuu soo muuqda waa kaasa an mukhafafa min athaqiila tansib اlism wa tarfacu اlkhabra wاlkaafu ismu ana mabniyun cala اlkasri fi maxali nasbin wa jumlatu sa'altinii طalaaqaki oo ficli faacili mafcuula fi maxali rafcin khabaru an ala leeyahay marka taas waxay daliil u tahay in macnaha ay badan tahay in maxaan ku irahda badan tahay maana in an ay camalfalayso wax khilaaf ana kama joogo taas waay marka qolaha waxay yidhaahdeen waxa weeyaan daruuro waay laakiin waa in isimkeeda mar kastaba dib in loo dhigaa oo macnaha in la asturaa isimkeeda laakiin falow anki iyo wax lamid eh waa daruuratu shicri bay leeyihiin dad badan laakiin waxaa weyaan waxaa ka fiican annahu jaa-izu idhaaruhu laakinahu biqila in daruuro aan laga dhigin sida ibn hishaam uu yiri daruuro waa ku yiri ayib marka meeshan haddana wuxuu ka hadlayaa wain yakun ficla walam yakun ducaa walam yakun tasriifuu mumtanica falaxsanu lfaslu biqad aw nafyin aw tanfiisin aw low waqaliilu dikru low intaas ayadii uu raacsiiyey wa in yakun haddii uu yahay khabarkeeda ficlan haddii khabarka ficil ou noqdo walam yakun ducaa ducana ousan ahayn walam yakun tasriifuu ficilka in la gidgidiyana mumtanican mid reebtoon ousan ahayn fal faalaxsanu sida wanaaga badanne alfaslu ayadi iyo ficilkeeda in la kala geeyo waa biqad lagu kala geeyo aw nafyin lagu kala geeyo aw tanfiisin lagu kala geeyo aw low lagu kala geeyo wa qaliilun waxaa yar dikru low low in meeshan lagu sheego waa yar tahay oo macnaha dad badan oo naxwiyiinta kamida yaa iloobeen macnaha waxaa weyaan inay lowda fawaasilta kamid tahay dad badanaa iloobeen saasuu leeyahy marka fiiri musanifku wuxuu ku leeyahay haddii anna la fududeeyo oo an la yiraahdo waxaa waajib horta khabarkeeda inuu jumlo noqdo fiiri wixii hadda an calimtu an zaydun qaaimun zaydun qaaimun jumlo waa oo khabar ah waana jumlo ismiye ah marka horta marka ugu horeysa khabarkeeda waa inuu noqdo jumlo waatan soo sheegno wajcal wlkhabara jcal jumlatan min bacdi an jumlo ismiya iyo ficliya waxay ahaatabo walkhabara ka yeel ijcal ka yeel alkhabra jumlatan ka yeel min bacdi an an oo la fududeeyey gadaasheed jumlada oo khabarka ah jumlkhabarkeeda eh, jumlo ka yeel marka jumladaas fa in kaanat ismiyatan hadday jumlo ismiye tahay ama ficliya ay tahay ficilkeeda oo jaamid ah aw ducaa hadday tahay lam taxtaj lifaasilin fiiri markaan intaasoo dhan anti iyo ficilkii lakala gey maayo jumladii dheh haday hadday anti la fududeeyo khabarkeeda waa inuu jumlo noqdaa markaasaa l jumladii inay ismiye tahay uma baahna haday ismiye tahay anti ayada in la kala geeyo wa aakhiru dacwaahum an ilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin aada leedahay an ilxamdu fiiri anti alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin khabarkeeda waa damiirkeedana waa qarsanya anhu a meeshaa ku jirta ko ama ficliyay noqotay ficilkeeda jaamid uu yahay ficilka haddii uu jaamid yahay asigana uma baahno in faasil la keeno uma baahno <coughs> oo waxaa ka mid eh wa an laysa lilinsaani ilaa ma sacaa wan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum fiiri anhu laysa lilinsaani ilaa maa saca anti waa mukhafafa jumladan laysa lilinsaani ilaa maa sacaya khabarkeeda ficilkana waa jaamid an iyo laysa wax lama dhexmarinin marka waa laisku xariiri waan casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum anhu casaa an yakuuna jumladaasa idana ka mid ayib waxaa lamid ah eh, haddii ficilkii uu mutasarif yahay ou ducaa yahayna waa lamid waxaa kamid ah eh, qowl اllahi tacaala wاlkhamisata an gadiba allahu calayha fi qaraa'ati man qara'a adiba adba haddii masdar la akriyo kuma jirta taas ana adb allahi anti waa shidan tahay marka waa baab kale fiiri marka ficilkii an iyo qadiba waa la xariirsiyey ficilka waa ficil mutasarifa oo ducaa ah ayib haddii marka ficilkii mutasarif uu yahay owna ducaana uusan ahayn yajibu an yufsala baynahumaa mid hada musanifka uu ka hadlaya kaas waay markaasuu wuxuu wa in yakun hadii uu khabarkii noqdo ficlan haduu noqdo oo mutasarif ah walam yakun ducaa ficilkaasna duca ousan ahaynoo an khadiba allahu oo kale ousan ahayn walam yakun tasriifuhu in la gidgidiyana mumtanican aysan ahayn fal axsanu sida wanaaga badanne alfaslu in la kala geeyo waaye bayna dalika alficli wa bayna an almukhafafa biqad in lagu kala geeyo waaye aw nafyin lagu kala geeyo aw tanfiisin lagu kala geeyo oo aw low lagu kala geeyo waqaliilu waxaa yar dikru low manaa waqaliilu waxaa yar man dakara low ixda axad alfawaasil low waxaa ku yar buu leeyahay dadka macnaha sheego in macnaha ay faasil noqon karto marka waxaa kamid ah baa laleeyahay qowl اllahi tacaala asigoo ka hadlaya reer xawaariyiintii wanaclama an qad sadaqtanaa fiiri antii oo mukhafafa ah iyo ficilkii oo sadaqa oo khabarkii dhacay an qad baa lagu kala geeyey sababta waxay tahay jumlada ismiye ma ah hadday ficliye noqotay ficilkii jaamid ma ah hadduu eh, ficilkii uu mutasarif noqdayna duca ma aha intii dhan waa ka maran yahay walidaalika wajaba alfaslu bayna an waqad bayna an walficli biqada lagu kala gey an qad sadaqtanaa waxaa lamid eh xarfu tanfiis xarfu tanfiis macnaha dib u dhigid waay sawfa iyo siin fa mithaalu siini waxaa kamid ah qowl llahi tacaala calima an sayakuunu minkum mardaa fiiri anti oo mukhafafa min athaqiila iyo ficilkii oo yakuunu ah waa ficil jumla ficliya oo mutasarif ah oo aan ducaana ahayn markaasaa anti iyo yakuunudi yaasiin lagu kala geeyay sayakuunu baa layidhi sawfa waxaa kamid ah, u musanifka sheegay qowl shaaciri waclam facilmu lmari yanfacuhu an sawfa yaأtii kulu maa qudira hadal saxa u ah. waclam waxaad ogaataa facilmu lmari qofka cilmigiisa yanfachu waa anfacayaahe an sawfa yaati inuu imaan doono kulu maa qudira wixii la qadaray inay kugu dhici doonaan ogow marka fiiri an yaati bay ahayd sawfa lagu kala geeyey mida nafyiga markaan ou musanifka leeyahy hadda waxaan miithaalinay falaxsanu lfaslu biqad aw nafyin nafyigii aanoo dhiman tanfiiski waa miithaalin nafyigii waxaa kamid ah eh, qowl llahi tacaala afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qowla afalaa yarawna anlaa yarjicu fiiri anti hadday naasiba ahaan يرجع yarjic ayaa la dhihi lahay laakiin anta mukhafafa min athaqiila anhu laa yarjicu ilayhim qowlan marka fiiri anti oo mukhafafaa iyo ficilkii oo khabarkeedii dhacay oo yarjicu jumladaas ah yaa laa oo nafyi lagu kala geey wa qowluhu tacaala yaa kamide yaxsab اlinsaanu an lan najmaca cidaamahu ayaxsabu اlinsaanu an lan najmaca an iyo najmaca yaa lan lagu kala gey liannahu haddii antee aan aan lagu kala geyn lahayn waxaa loo moodi lahaa inba an naasiba ay tahay ficil mudaaric gasha alraabicu mida afaraad waxa weeyaan low in lagu kala geeyo low qowl اllahi tacaala waan low istaqaamuu calى طariiqati laasqaynaahum maaan hadaqa waan low istaqaamuu hadday toosanaan lahay cala طariiqati la asqaynaahum waan waraabi lahayn maaan hadaqan biyo badan fiiri waan low istaqaamuu an iyo low oo waxa weeyaan istaqaamuu lagu kala geey anti iyo istaqaamuu low la dhex dhigay waay awalam yahdi liladiina yarihuuna alarda min bacdi ahliha an low nashaau asabnaahum bidunuubihim an iyo low nashaau marka intaas waxa weeyaan dad waxay leeyihiin waaba waajibba marka haddii la waayo ma banaan tahay hadduu ficil noqdo mutasarifna ou yahay maxaan ku dhaha ducaa ousan ahayn in la kala fasli kara waa ogaanay laakiin ma laga tegi karaa fasli la-aantii dad waxay leeyihin waa daruura dadna waxay leeyihin waa banaan tahay laakinahu calaa qila waxaa lagu miithaaliyey eh, qowl shaaciri calimuu an yu'ammaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'lin calimuu waxay ogaadeen an yu'ammaluuna in macnaha raja laga qabo yididii laga qabo oo amal amal laga qabo fajaaduu way deeqeen qabla an yus'aluu intaan la weydiinin biacdami su'lin mid lays weydiye kan ugu weyni badanay ku deeqeen dadki dadkan wuxuu leeyahay dadka masaakiinta ixraajiya ma ah markay ogaadeen in wax la weydiinayo masaakiinta inay wax ka weydiiyaan ma sugine intaan wax la weydiinay wix iska sii bixiyaan buu leeyahy marka ulajeedada waxa waaye antio mukhafafaa ficilkioo yu'amaluuna oo ficil mutasarif ducaana aan ahayn aanan la kala faslin bayna an iyo qad maxaan ku leeyahay ficilkii aan lakala faslin marka taasuu ku leeyahay musanifka wa quria fii qiraa'a shaada liman araada an yutimu radaacata an yutimu saasaa la akriya haddii an yutima layihahd anti naasiba wahwa almashhuuru laakiin qolaa waxay akhriyeen an yutimu radaacata sidaasaa layidhi oo marka anti mukhafafaa laga dhigayaa yutimuna waa ficilkii mudaaricun ducaa ahayn biduuni faasilina ku yimiday ayib marka taasay loo daliishta hadday qiraacadaas ay qiraaca thaabita tahay waxa weyaan xuja lihada alqowl markaasuu musanifku wuxuu uri wakhufifat kaana aydan fanuwi mansuubuhaa wa thaabitan aydan ruwi wakhufifat kaana kaana waa la fuday xarafkii saddexaad waay aydan wakhufifat kaana waa la fuday aydan sidii an loo fududay ana loo fududaytana loo fududey fanuwi waa la niyeystay mansuubuhaa midkay nasbinayso isimkeeda eena waa la niyeystay wa thaabitan wa ruwiya waa la wariyey thaabitan mid sugan asoana aydan marka kaana waxay kamid tahay ka kaana waxay kamid tahay xuruufta haddii shidka laga qaado aan isbedel ku imaanaynin ee camalkeeda hore u wadanayso laakiin anay lamid tahay oo markii la fududeeya isimkeeda waa la niyeysanayaa khabarkiina waa baaqi ahaanay ma ku dhihin marka musanifka khabarkeeda jumla ha noqda ma dhihin sidii an oo kale ma aha sidaasuu wuxuu ku yiri wa wakhufifat kaana kaana waa la fududayo kaan a layidhi aydan fa nuwiya marka waa la niyeystay hadii la fududay mansuubuha mansuubkeeda oo isimkeeda ah waa la niyeysanahoo macnaha waa la qadaraa waa xadfan yahay wa ruwiya haabitan asoo inuu joogana waa la wariyo shicir buu ku soo arooray aydan sidaas waay ayib marka ayada kulu shay waa saalix buu u yahay haddii la fududeeyo jumla ismiya waa loogu khabri karaa oo waxaad dhihi kartaa kaan zaydun qaaimun wax waa inay ka horeeyaan ama kaanhu bay markaa macnihii ay tahay ama waxa weeyaan in faasil la geliyo kaan lam tagna biاlamsi kaan lam tagna biاlamsi fiiri anti iyo tagnadii oo khabarkeedii ah yaa lam lagu kala geey ama qad waa la dhexgelin karaa oo ka qowli shaaciri azifa taraxulu gayra ana rikaabana lama tazul birixaalina wakaan qadi ay kaan qad zaalat waay azifa yani geedigiyaa soo dhowaaday kayra ana rikaabana anaga rarkeeni lamaa tazul kama ayna zuulin rikaabka waxaa layidhaha awrti iyo wixii rarnahay lamaa tazul birixaalinaa rarkeena kama ayna zuulin wakaan qad ou yihi markaas an qad zaalat saan u diyaar garowna haddii la fiiriyo anagoo guurnayn la midnahay saasuu yiri waxaa ka mid ahaa laleeyahay eh, isimkeedii oo la sheegay waxaa ka mid ah sida hadda musanifku yihi waqad ruwiya ithbaatu mansuubihaa ka qowli shaaciri ou yiriyay wa sadrin mushriqi naxri ka anhadyayhi xuqaani sidaasuu leeyahay wa sadrin wa ruba sadrin badana xabad badana mushriqi naxri Eh, maxaan ku iraahdaa dhuuntiisa ay iftiimayso kaan hadyayhi labadiisa naas oo sadriga ku yaala xuqaani ay yihiin laba gees ama laba toobin toobinta markii hore dhulka dadka la toobaa geesa lagu toobi jira lo-aad iyo wax lamid ah eh. marka yacni waa nin iska jacaylhaya naag buu tilmaamayaa wax macno weyn kusii jira ma aha macnaha naagtii xabadkeeda wuu iftiimayaa wuxuu la iftiimayaa buu le labada naasoo ku yaal marka ulajeedada kaantadyayhi xuqaani ka anti oo fiiri hadirtaan isimkeedii la sheegay thadyayhi ismu ka kaan mansuubu bilyaa liannahu muhanan wa khabaruhaa xuqaani waay marka labadiba iyadoo la sheegay bay u dilitaa laakiin shicirkii naftigiisa yaa waxaa lagu wariyey asoo la leeyahay kaan hadiyaahu xuqaani taas marka waxay noqonaysaa asalkeedii oo damiirkii kaanhu bay noqonay hadyaahu mubtada xaqaani khabar jumladaasna waxay dhacday khabar bay dhacday taas baa marka yuu kuu sheegaya oo jumlo ismiya khabar u noqota isimkana waa maqan yahay haddii kaanhadyaahu la yidhaahdo beytka sidaasuu ku ansax haddii la yidhaahdo waa laysku khilaafsan yahay calaa kuli xaalin ka-an oo xuruufta ugu dambayso haddii shidka laga qaado waxa weeyaan waa la camal siinayaa waxaana badan isimkeeda in la gooyo waxaa yar in la sheego laakiin labadiiba way camalfalaysaa musanifka hadda ma uusan dhihin in khabarkeeda jumlo ou noqdaa shardi ah laakiin way imaanaysaa oo haddii eh, isimkii la qadaro khabar oo mufrad ah siduu ku imaana allahu aclam marka wuxuu musanifka ka aamusay laakina yuu ka aamusay fiiri layta iyo lacala iyo laakina saddexdaasuu ka aamusay laytana waxaa weyaan isbedel kumaba imaano awal bayba shid lahayn lacalana lagama qaadi karo oo hadal maba ka joogo laakinana hadii laga qaado waa la ihmaalinaya sidaasuu marka u dhaafay saddexda kale uusan uga hadlin wallahu aclam sal allahu waslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin